أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal barnaamijkeennii aan kaga warraminay taariikhdii iyo sooyaalkii taariikheed iyo dhacdooyinkii la yaabka lahayd ee ka dhacay ama soo martay dowladdii al andalus ee islaamka ahayd waxaynu darsigeenii ugu dambeeyey kaga soo warramaynay oo aan kasoo sheekaynay dowladdii muraabitiinta oo ahayd dowlad muslima ah oo aada u xooganayd run ahaantii waxaa ku kacay ciidamo uu hogaaminaya ninkii la dhihi jiray maxamed ibnu tumart ninkaas oo aynu tilmaamnay inuu ahaa nin wadaada buu ahaa laakiin ay ku jirto shidda yani adadayg badani uu ku jiro dowladdii dagaalo badan bay gashay ugu dambeyn dowladdii muraabidiinta waa la jebiyey waana laga roonaaday waxaa bedelay dowladda loo yaqaano muwaxidiin dowladdaas ayaa bedeshay sanadku marku waa shan boqol iyo koob iyo afartankii ayaa dowladda waxaa madax ka noqday ninkii la dhihi jiray cabdulmuumin bin cali oo saaxiib sokeeye la ahaa Eh, wadaadkii la dhihi jiray maxamed bin tumert ninkaasi dowladdii buu aasaasay dowladdii muwaxidiinta dowlad aada u xoogan ayuu markaa dabcan u aasaasay oo bedeshay booskii ama meeshii maaragtay ka talinaysay dowladdii muraabidiintu ay bedeshay ninkan waxaa lagu yaqaanay wuxuu ahaa cabdilmumin bin cali wuxuu ahaa nin yacni xoog leh nin geesiya nin siyaasiya nin maaragtay hamigiisu uu meel sare u gaadhsiisan yahay nin dana fara badan maaragtay ka leh dadka muslimiinta oo inuu caawiyo raba waxaa nin aada quraanka aanka u akriya qur'aan badan bayuu akriyi jiray dharka xariirta muu gashan jirin baa la yidhi sababtoo ah dharka xariirta aslan marka horeba dee ragga xaaraan bay ka tahay laakiin xilligaa hanti badan iyo xoolo badan bay muslimiintu ay helaan marka cid walba iska xidhan jirtay maxay dharkii xariirta way iska xidhan jirtay laakiin ninkani wuxuu ku xumaa ama waxa weeyaan e, dhibaatada ugu weyne uu lahaa kaana safakan wuxuu ahaan jiray sida la culimmada taarikhda tilmaamayso inuu ahaa nin maaragtay dhiigga daadiya oo ciddii kasoo horjeysata markaa si xoog ah ama maaragtay shiddo ay ku jirto iyo cunfi iyo adadeyg iyo qallabsanaan ayuu marka waxa weyan u layn jiray waana dabcan tacaaliimtii uu ka bartay maxamed ibnu tumerta oo aynu ka warramaynay inuu ahaa maxay nin aad u adadag run ahaantii uu ahaa calaa kulli xaal maxamed ibnu tumert waxaa ka mid ahaa dhaqankiisii ninkaas yani shiddadii ku jirtay markuu dagaalamo qaniimooyinka lasoo haniimaysto wuu gubi jiray hadduu arkay inay dadku isku qabsadeen qaniimada wuu gubi jiray dabcan nin suufiy oo adadagoo maaragtay aada u qalabsanaya u ahaa sheegtayna sida la tilmaamayo inuu mahdi ahaa ama inuu cusma u leeyahay oo aanu dambaabinba sida nebiyada nacuudu billah oo dee taasina ay maxay tahay macsi iyo dembi aada iyo aada u weyn walciyaadu billahi rabb alcaalamiin oo waxaanu xaq u lahayn uu sheegtay marka haniimooyinkuu gubi jiray dadka wuxuu ku garaaci jiray markay salaada leilka salaatuleilka maa salaada fawaajibka salaatuleil hadday ka tagaan wuu garaaci jiray markaa waxay kutusinaysaa in yani sunadii nabiga ay ka fogeyd ay ka fogeyd leanna nebigeenu salaada leilkana cidkumuu garaacin subxaan allah haniimooyinkana muu gubin sala allahu alayh waalihi wasalam hase ahaatee ninka la dhahdo cabdilmuumin oo dowladdii muwaaxidiinta madax ka noqday waxay u muuqataa inaanu isagu rumaysnayn ama aaminsanayn caqiidadii maxamed ibnu tumerta ee ahayd inu isagu yani mahdigii uu yahay ama uu yahay ama saaxib alcisma yani ninkii cismada lahaa oo aan dambaabayn muu rumaysnayn baa la tilmaamaya ama saasay u muuqataa laakiin kumuu oo muu iclaaminin oo wuxuu ka cabsaday yacni ciidamada badankoodo dhan baa fikraddan rumaysnaa markaa arrintaasu ka cabsado wuu qariyay bay leeyihiin sanadku markuu ahaa shan boqol iyo labiyo afartankii hijiriyadda waxaa markaa la jebiyey magaalada almeriya oo ka tirsanayd markaa waxa weeyaan waxay ku taallaa xeebtay ku taallaa xeebta andalus mar nimankii waxa weeyaan nasaaradii ayaa soo weerartay oo caawimo iyo musaacado ka helaysa dowladdii faransiiska haddana marka waxa weeyaan waxaa la jebiyey darduusha yani kulli hada waxay ku tusinaysaa markii muslimiintii ay dagaallo badan ay dhexdoodii galeen dowladdii muwaaxidiintu ay la dagaalamaysay muraabidiinta waxaa ka faa'iidaystay nimankii nasaarada ahaa oo dowladdii andabis marba qayb cunay oo marba qayb jabsaday marka sanadku markuu ahaa shan boqol iyo saddex afartankii milaad hijriga waxaa fiditaan samaysay mamlakadii ama boqortooyadii burtuqiiska waxay qabsadeen tunis tunis africa ku taala markaa waxay ka soo gudbeen jabaludaariq tunis bay yimaadeen subxaan allah subxaan allah ninka cabdilmumin ahaa hawshiibuu waday dowladdiibu dabcan aasaasay dowlad adag buu ka dhigay qaaradda africa intii ay dowladdii hore muraabidiintu ay ka talin jirtay ayay si fiican ugu qabsaday kadibna wuxuu dadka u ogolaaday xorriyadda waxbarashada markii hore ma yani xorriyadda waxbarashadu may jirin oo maxamed ibn tumir tacaaliimtiisa waxaa ka mid ahaa in isaga un maaragtay aqoonta ama ijtihaadaadkiisa la qaato markan wuxuu u ogolaaday xorriyadda waxbarashada waxa kale oo maaragtay cabdilmumin uu ahaa yani nin xaakim keligii taliya ah yani maantao kale wax la dhigi kara waa dictator keligii baa maaragtay ijtihaadaadka qaadan jiray oo dadka lama utashan jirin baa leey calaa kulli xaal iyadoo maaragtay waxyaalaha nuqaadu dacfiga ama goldololooyinka noocaas uu leeyahay haddana wuxu ahaa nin geesiya oo libaaxa oo maaragtay caadila waa la tilmaamaa oo gaalada iska dhiciya ayuu ahaa ciidamo ayuu aasaastay ciidamo badeed ayuu dhistay meel buxayro meel maaragtay bad ah ayuu intuu magaalo ka sameeyey buu ciidamo keenay ciidamadiibuu ku tababaray xataa quusida iyo qaabkay ugu dagaalami lahaayeen badda dhexdeeda Eh, wuxuu aasaasay marka waxa madaaris fara badan oo wax lagu barto sanadku marku waa shan boqol iyo saddex afartankii hijiriyada waxa u yimi qaadigii eh, reer andalus oo la dhihi jiray magaciisa ibn lcarabi ibn lcarabi eh, ibn lcarabi waxa wey waa ninka qoray kitaabka la dhaha saaxib kitaabka cawaasim ka qoray sidoo kalena sharaxay kitaabka sunan abi daawud buu sharaxay marka nin caalimo maaragtay ka mida ah culimmadii waaweynada reer andalus baa u yimi marka ibn alcarabi baa la dhaha waxaa jira nin kaloo la dhaho ibn arabi ibn carabi kaas marka waxa weeyaan isna reer andalus buu ahaa ibn carabiga kale isagu waxa weeyaan nin xarifanaya uu ahaa ama ilxaad u dhow marka ninkan ka waramayna ee u yimi wuxuu ahaa ninka shiikhe la dhahdo ibn alcarabi ee qoray kitaabka saaxib alcawaasim raximahullah markuu u yimi cabdilmu'min wuxuu baycu la galay heshiis buu la galay wuxuuna uu heshiisu kula galay in uu andalus uu yimaado oo uu kasoo gudbo qaaradda africa uuna difaaco muslimiinta joogta andalus marka waayo taasina waxayna tusinaysaa in cabdilmu'min aanu rumaysan yani caqiidadii cusmada ama mahdinimada ee maxamed ibn tumirt leanno shiikhii laftigiisi wuxuu ku qanacay maxay afkaartiisi iyo caqiidadiisi buu ku qanacay marka waa yahay arrintaasi markay dhacday cabdilmu'min wuxuu usoo gudbay andalus ayuu usoo gudbay meelo badan oo maaragtay nasaaradu intii dagaalada muslimiinta dhexdeeda ay ka jireen ayuu dib u xoreeyey wuu qabsaday run ahaantii sanadkii shan boqol iyo labaiyo kontonka hijiriyada waxaa u suurta gashay inuu magaaladii almiriya ee xeebta ku taalla inuu dib u xoreeyo sanadkii shan boqol iyo shan iyo kontonkii burtuqiiskii qabsaday tunis ayuu ka xoreeyey tunisna gacanta ayuu ku dhigay haddana marka waxa weerar kale ayuu qaaday libiya ayuu haddana uu qabsaday marka dowladdiisi way weynaatay runaanti wuxuu qabsaday dhammaan meelihii ay ka tirinaysay dowladdii muraabidiinta iyo weliba libiya ayaa loogu daray marka iyo weliba libiya libiya kamay talin jirin dowladdii muraabidiintu e, markaa libiyana wuu gaadhay markaa dowlad aada u weyn oo qaaradda africa waqooyiga africa oo dhan ilaa andalus markaa ka talisa ayuu markaa u aasaasay e, sanadku markuu waa shan boqol iyo sideed iyo kontonkii ayaa cabdilmu'min uu geeriyooday waxaana uga dambeeyey oo xilkaa qabtay wiilkiisii oo la dhaho Eh, yuusuf ibn cabdilmu'min ayaa markaa qabtay isaga eh, nin maaragtay sida aabihii oo kale lamu mid ahayn laakiin uu soo dhodhowaa nin kusoo dhodhow aabihii ayuu ahaa isaga laftigiisu geesi buu ahaa run ahaantii muuna eh, dagaalami jiray gooldoloolada iyo nuqaadu dacfiga uu lahaana waxa weeyaan tii aabihi uu lahaayo nin maaragtay talada badsada muu ahayn oo wuxuu ahaa keligii taliya ama waxa weye ijtihaadaad isagu u gaaroon buu ku socon jiray ninkiisiyana waa ahaa dagaalo badan ayuu galay run ahaantii dagaal uu galay baa isagana lagu dilay intuu lix nin buu dilay markii dambe isagana dacni bay ku sameeyeen oo waxbay ka taageen deetana isna wuu dhintay da-diisu waaba yarayd markaa subxaan allah e, markii yuusuf uu dhintay wuxuu xilka sanadkii shan boqol sideetankii ayaa yuusuf ibn e, cabdilmuumin uu dhintay waxaa la wareegay xilka wiil uu dhalay oo la dhaho abu yuusuf almansuur almuwaxidi ninka marka waa batal iyo geesi iyo halyey kamid a halyeeyada muslimiinta ah, subxaan allah leanna taarikhda andalus markaan baranayno waxaan arkaynaa khiyaanoolayaal iyo calooshooda ushaqaystayaal waaweyn iyo waxaan arkaynaa geesiyaal iyo halyeeye iyo libaaxyo subxaan allah subxaan allah waayahay haddaba nin libaaxa oo halyey ah oo geesiya oo muslina oo dhalinyaro ah ayuu dhalay ninkani markii uu dhintana xilku la wareegay marka waxaa la dhihi jiray ninkan abu yuusuf almansuur almuwaxidi markaa almuwaxidi maxaa loo tilmaamaya dowladda muwaxidiinta leanna waxaa jira nin kaleo isaguna geesiya oo aynu u arki doonno insha allahu tacala ka warami doono oo isagana la dhaho magaciisa abu yusuf yuusuf ibnulmansuur oo isaguna dowladda dowladdan maaragtay muwaxidiinta dowladda ka dambaysa isaguna madax ka ah marka laba nin oo isku magaca weeyaan marka waa la kala duwaya almuwaxidi baa isaga la dhahaa marka da-diisu waxay ahayd markuu xilka qabtay shan iyo labaatan jir shan iyo labaatan jir ba ayuu ahaa marka casrigiisu wuxuu ahaa casru dahabi casrigii maaragtay golden age xilligii dowladda muwaxidiintu ay ugu wanaagsanayd ayuu madaxa u ahaa run ahaantii arrinkiisi wanaagsan ayuu u maamulay marka arrinkii si wanaagsan ayuu u maamulay wuxuu ahaa nin imaama isagaa dadka salaada tukan jiray raximahullah dadka masaakiinta buu caawin jiray toddobaatan kun oo neef buu maarata maalinta ciidda uu qali jiray baa la yidhiyo xoolo badan buu qali jiro uu siin jiray dadka masaakiinta wuxuu gubay kutubtii falsafadaha iyo caqiidada qaldan wuxuu xoogga saaray kutubadii dibiga iyo maaragtay caafimaadkii caafimaadkii bani aadamka wuxuu dhisay magaalada la dhahdo madiinat ribaad magaalo wanaagsan weeyaan Eh, magaaladaas uu dhisay wuxuu kaloo dhisay cusbitaallo waaweyn ayuu dhisay eh, dadka bukaanka maalin kastoo jimco ah buu booqan jiray baa la yidhi subxaan allah wuxuuna ahaa ninkii ugu horreeyey ee iclaamiyey aasaasihii aasaasay dowladda muwaxidiinta maxamed ibnu tuumert in maaragtay caqiidadiisu caqiido qaldan ay ahaydoo oo wixii uu sheegan jiray ama u dhihi jiray eh, waxaan ahay subxaan allah mahdi baan ahay ama cismaan leeyaho sida nebiyada ma dambaabo wuxuu ahaa yacni khaliifkii ama madaxdii ugu horreeyey ee iclaamiyey in aanu arrintaasi waxba ka jirin marka dabcan yacni nin caqiido wanaagsan subxaan allah aad u maamulay waddankiisi ayuu ahaa walow da-diisuna ay aada u yarayd oo dhalinyarana u ah sanadku marku waa shan boqol iyo shan iyo siddeetankii hijiriyada ayaa waxaa dhacday towrad baa dhacday towraddu waa kacdoon lagaga soo horjeedo dowladda muwaxidiinta dowladdii muwaxidiinta lagaga soo horjeedo towraddaasina waxay ka kacday ehm, andalus iyo meel ka mida maaragtay tunis tunis eh, wadankan loo yaqaano andalus waxay ka kacday jusri balyaar jasiiradaha eh, balyaar loo yaqaano oo dabcan ku yaala baddan maaragtay jabal taariq qabiil deganaayo la dhahdo bani khaniya eh, reer bani khaniya ayaa maaragtay kacdoon sameeyey oo iyagu waxay taabacsanaayeen ama ay raacsanaayeen dowladdii hore ee burburtay ama maaragtay la bedelay ee dowladdii muraabidiinta markaa kacdoon ay kaga soo horjeedaan bay sameeyeen dabcan reer bani khaniya labadii nin oo hore cabdilmu'min iyo wiilkii kale uu dhalay yuusuf labadaba way la dagaalami jireen laakiin ninkani maadaama uu caqiidadiisu saxsanayd oo uu si wanaagsan waxu maamulayey yacni akhlaaq fiican u lahaa dhaqan wanaagsan u lahaa umay habboonayn manay u cuntamaynin reer bani khane inay kacdoon ama thawrad ay ka dhex kiciyaan markaa waxa weye dowladdaas muwaaxidiinta marka wuxuu sameeyey markaa ninkii abu yuusuf almansuur almuwaxidi dabcan eh, eh, wuu aamusiyey waanu edbiyey eh, towraddii iyo kacdoonkii dowladdii marka waxay ku mashquushay sidii u edbin lahayd nimanka reer bani ee ama tunis iyo juziril balyaar jasiiradaha balyaar maaragtay kacdoonka ka waday mudday ku howlaneyd marka intii ay hawsha ay ku jirtay ayaa boqortooyadii nasaarada ee qashtaala la dhihi jiray dabcan waxaan nidhi waqooyiga andalus waxaa ka jiray maxay dowlado nasaaro ah waxaa mid aha dowladda la dhahdo kashtala waxaa kamid ah dowladda la dhahdo aragon waxaa ka mid ahay dowladdii la dhihi jiray eh, portugiiska yani dowlad yaroo kaleo la dhaho navar kullu haada nasaaro bay ahaayeen waqooyiga eh, andalus qabsatay oo marba soo fidaysay marba soo fidaysay marka dawladda kashtaala loo yaqaano ayaa waxay eh, waxa wey waxay weerar kusoo qaadeen run ahaantii eh, dowladda portugiiska ayaa weerar kusoo qaaday magaalooyin ay muslimiintu degan yihin way qabsadeen dad muslimiina bay laayeen kadibna wuxuu u fakeray marka maxaa abu yuusuf wuu eh, fakeray wuxuu yihi almansuur almuwaxidi wuu fakeray wuxuu yihi yani mamlakooyinkan ama mm, boqoradan ama boqortooyooyinkan yarar ee nasaaradan kuweba ugu xoog badan waxaa la yidhi kashtalab ayaa ugu xoog badan oo boqorkoodii alfonso alfonsihii sideedaad uu ka talinayo deetana wuxuu hudna ayaan la geliya hundadu waxa weeyaan hudnadu waa bandow ama heshiis muddo toban sanadood ah inaan maaragtay wax dagaal ah aanu dhex marin marka heshiis buu la galay markuu kuwaa heshiis la galay qolyihii burtuqiiska ahaa ee weerar kuusoo qaaday magaalada muslimiinta ee qabsaday dad muslimiinana laayay ayuu weerar ku qaaday isagoo oo la dagaalamaya run ahaantii ayaa boqorkii kashtaala ballantii buu ka baxay yacni waa la yaqaanaa sida ilaahay qur nagu sheegay subxaanahu wa tacaala ballan iyo axdi ay galaan mar walba ka baxaan marka waayahay balantii bay ka baxeen marka subxaan allah kadibna waraaquu soo qoray boqorkii qashtaala uu maaragtay ku jees jeesayo abu yusuf almansuur almawaaxidi uu ku jees jeesayo amiirkii markaa abu yuusuf almansuur almuwaxidi wuu u jawaabay wuxuu yihi ciidan maaragtay laa qibala lahum biha ciidan aanad iska celin karaynin ayaan maaragtay kugula dagaalamaynaa ama aan kaaga hor imanayna halkaa markay hawshu maraysay waxaa yimi war iyo macluumo iyo maaragtay information aada u farxad geliyay caalamka islaamka xilligaasi waxay ku beegnayd xilligii صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رحمة واسعة صلاح الدين الأيوبي أيا وحو كأدكاضي نصاردي صليبيين تأي بيت المقدس كقبصدي ee macrakati xidiin macrakadii duulaankii xidiin ee waaray ee taariikhda galay markii uu ka adkaaday waxa uu qabsaday masjid alaqsa masaajidkii qudus ayuu xoreeyey dabadeedna muslimiintii joogtay andalus oo dabcan eh, maqrib alcarabi baa la dhahdaa bari iyo galbeed bay maaragtay loo loo qaybiyaa caalamka islaamka marka galbeed waxa weeyaan wixii qaaradda africa iyo andalus xaggaa soo xigayba maqriba mashriqna waxa weeyaan waa intii kale maaragtay eh, dhulkii sham iyo dee eh, caalamkii kale muslimiintu ay deganaayeen marka mashriq alcarabi waxa uga yimi macluumaad sheegaysa inuu salaax diin salaax diin raximah llah uu ka adkaaday nasaaradii oo macrakatu xitiin oo maaragtay nimankii nasaarada ahaa la iibiyayay addoomo noqdeen markaa waxaa galay nimankii muslimiinta ahaa iyo ninkii dhallinyarada ahaayee abu yuusufa mansuur almuwaxidi dhiiranaan iyo ididila ayaa gashay waxay dhaheen annaguna waynaan iska dhicinaa nimankan nasaarada ah marka sanadku marku waa shan boqol iyo sagaashankii ayay dagaalka qaadeen warkaasina wuxuu yimi shan boqol iyo toddobiyo siddeetankii ayay dhacday macrakadii iyo dagaalkii taariikhda galay ee salaax addiin alayubi macrakata xitiin sanadkii shan boqol iyo koob iyo sagaashankii eh, ciidamadii muslimiinta way diyaar garoobeen waxay kasoo baxeen maqrib alcarabi dabcan maqrib alcarabi waa waqooyiga africa waqooyiga africay kasoo gudbeen eh, madiiqu jabal bay ka gudbeen jabal daariq madiiqiisu waxa weeyaan waa gacanka badda ee u dhexeeya andalus iyo qaaradda africa baddii bay ka gudbeen waxay tageen andalus bay tageen marka andalus markii ay galeen eh, waxa kaloo soo dhaqaaqay boqorkii qashtaale eh, boqorkii qashtaale ee eh, maaragtay nasraaniga ahaa la dhihi jiray alfonso alfonsihii sideedaad waxa awow u ah alfonsihii lixaad ee lagu jebiyey haddaa xasuusataan ee uu yuusuf ibnu tashfiin uu ku jebiyey subxaan allah macrakati zallaaqa macrakadii zallaaqa la dhihi awow u ah marka subxaan calaa kulli xaal waxaa dhacday dagaalkii baa loo diyaar garoobay marka dagaalkii ayaa loo diyaar garoobay macrakaa dhacday iyo dagaal magaciisa la dhaho macrakat alarak macrakat al arak baa dhacday yaa ka qayb galay waxaa ka qayb galay oo nasaaradii ay isugu soo habar wacdeen holandiiskii kuwa holandiisa qaar faransiisa talyaani jarmal yahuud iyo ingiriis dabcan yahuudda waxaa loo keenay goobta waxay tilmaamayeen yahuud waxay ahayd dad lacag leh leanna mar walba yahuuddu lacagtiiyo waxaa eh, looguma taga yahuudda subxana allah mar walba lacagta way iska haysataa leanna mm, mm, waxa ugu weyne adduunka ay ka leeyiin waa inay sidii ay lacag u helaan marka yahuud taajirina baa la keenay goobta si ay addoommada muslimiinta marka la jabsado muslimiintii maaragtay marka la jabiyo ay addoommo noqdaan ay u iibsadaan oo lacagta ay ka helaan maxay yahuudda ay ka helaan nasaarada subxaan allah ciidan gaadhaya shan boqol iyo shan iyo labaatan kun oo nasaaro ah oo yurub oo dhan isaga yimi oo boobkii soo barakeeyay boobkii ama baadarigii diinta nasaaradu ayaa markaa goobta dagaalka isugu yimi amiirkii eh, abu yuusuf eh, almansuur ilmuwaxidi ciidankiisi buu diyaarsaday isaguna wuxuu watay ciidan isaguna aad u badan laba boqol oo kun yacni ciidamo isu dhigmi karaya runaanti laba boqol oo kun oo ciidana buu watay eh, wuu u khudbadeeyey wuxuu ku kacay arrin cajiiba ah dadkii buu la tashaday markuu nimankii hore waxay ahaayeen rag maaragtay sida dictatorka oo kale u dhaqmaya ama mm. isaga aabihii iyo awowgii run eh, markay dhaqmayeen ama eh, eh, ficilada samaynayeen subxaan allah taliya la moodaayey isagu markaa wuxuu sameeyey istishaar war dadkiibuu la tashaday istashiiruu ashiiruu alay ila taliya ila taliya aragtiyo kala duwan baa u timi fikrado kala duwan baa u timi hadhow tole markaa markuu dadkii la tashaday fikradda ugu wanaagsan buu kala dhex baxay marka raximahullah wuxuu dejiyey khidadii iyo qorshihii mid u dhow run ahaantii khidadii uu dejiyey yusuf ibnu tashfin raximahullah fi macrakati zallaqa macrakati zallaaqadii lagu jebiyey nimankii nasaarada waayahay dagaalkan markaa waxaa la dhahdaa macrakat alarag ciidamadii markaa qaabku u habeeyey baa wax ka tilmaamna ciidamada wuxuu habeeyey ciidamo waxaa jira maaragtay mutadawiciina voluntaria oo iyagu tababar ma qabaan waa ciidamo tababar ma qabaan waxay maqleen maxay muslimiintii baa niman gaaleed iska dhicinaysa way maaragtay waxa u yimaadeen dadkii muslimiintaaba u yimaadeen oo dalkiibay difaacayaan ama waa hadday doonaan waa dad maaragtay baaculmushtari ahaa ama dad wadaada ahaa khibrad badan aan dagaalka u lahayn kuwaa wuxuu geeyey khalf aljeish yacni ciidamada dhabarkoodu geeyey ciidamadiisi nidaamiga ahaa ee tababarnaa ayuu faranta hore uu geeyey ayuu faranta hore uu geeyey iyo dhinacyadaba qaybtii dambe maaragtay ciidan dadkii mutadawiciintahana dhabarka ayuu geeyey halkana waxbayn ka baranaynaa oo aqoon iyo khibrad baa inooga kordhayso weyna inoo soo socotaa ilan taariikhda waxba laga bartaa run ahaantii waayahay ciidankiisi markuu sidaa u abaabulay wuu u khudbadeeyey khudbad aada u wanaagsan dadkii baa ooyey jannadii buu ku booriyey imaa shahiid baad noqonaysa waad dhimanaysaa shahiid baad aadaysaa oo jannadii baad maaragtay gelaysaa subxaan allah imaa haddii kalena waxa weeyaan nasr iyo guulun baad helaysaa marka marka muslimiintii way ooyeen way si isisii mucaanaqeeyeen hab ayay si siiyeen tii u dambeysay marka waa laisisii sagootiyey dagaalkiiba markaa la galay nasaaradu waxay taagnayd ama maaragtay goobta dagaalka waxay joog meel buura ah ama meel taagooyina taagooyinkiibay kasoo daateen nimankii nasaarada ahaa weerar bay kusoo qaadeen muslimiintii markaa eh, muslimiintii way iska difaaceen ama way iska caabiyeen weerarkii ay soo qaadeen waxay weerarka maaragtay la beegsaneen bartamaha ciidamada muslimiinta taasoo keentay in qeybtii ciidamada bartanka joogtay inay jabto oo muslimiinta jawladii hore way la jabiyey subxaan allah mar bay haddana nasaaradu weerarka la soo qaaday markii labaadna haddana muslimiintii baa dib loo caabiyey markii saddexaad waxaa dhacday ciidamadii muslimiinta dhan dhankii maymanada ama dhankii dhinaca midigta ayaa waxay saacideen oo kaalmo siiyeen dhankii bartankii la jabiyey kadibna waxay arrintaasi keentay in ay cadaadiyaan nimankii nasaarada ahaa taasna waxay keentay jabkoodii oo way jabeen marka maalintaa waxaa la maqlayay sanqadha baxaysa waxay ahayd sanqadha birta xadiida iyo seefta waranka iyo shiishka iyo maaragtay leebka iyo qaansada laysla dhacayo waxaa kaloo la maqlaayay qoobabka fardaha qawdoodii iyo boodh iyo siigada dhacaysa iyo qururaxa duulaya iyo gacanta la gooyay iyo madaxa la jaray iyuunbaa la arkayay iyo dhiig soconay subxaan allah waa goob dagaal bay ahayd subxaan allah subxaan allah waxa weeyaan arintii sidii bay u socotay aakhirkii waxaa la jebiyey nimankii nasaarada way baxsadeen oo way carareen marka sidii loo jebiyey macrakati zallaaqo oo kale ayaa goobtan dagaalkana loogu jebiyey subxaan allah alfonsihii sideedaad waa cararay sidii awowgii alfonsihii lixaad uu uga cararay macrakati zallaaqa ayuu isna macrakati arak u orday oo uu beg yidhi marka waxaa laga dilay nimankii nasaarada boqol iyo lix iyo afartanku tiradoodu marka hore waxay ahayd laba boqol oo kun subxaan laba boqol iyo shan iyo labaatan kun bay ahayd boqol iyo lix iyo afartan kun baa goobta dagaalka lagaga dilay labaatan kun ilaa soddon kun ciidan ku dhowna nimankii nasaarada ah waa laga qabsaday ama waa laga qafaashay haniimooyinkii ay haniimaysteenna tiradooda ma koobi karin yacni siddeetan kun oo faras intaasoo kun oo baqlo subxaan allah intaasoo kun oo maaragtay taandhooyina yacni haniimadii ay haniimaysteen yacni wax lasoo koobi karaya may ahayn abu yuusuf almansuur amiirkii wuu qaybiyey markaa haniimadii buu qaybiyey subxaan allah afar qaybood wuxuu ka dhigay maxay khumus yacni afar qaybood shan qaybood marka ay tahay afar ka mida waxaa iskale ciidamada dadka dagaalamayay oo dee goobta dagaal kasoo qayb galay wuu siiyey markaa khumuskii soo hadhay ama shan meelood daloolkii soo harayna wuxuu ku dhisay masaajid weyn wuxuu yimi magaalada ishbiliya masaajidka ishbiliya ayuu dhisay oo uu manaaradaad u dheer oo laba boqol oo mitir ah ayuu dhisay masaajid caana subxaan allah markii la jebiyey dowladdii andalus magaalada ishbiliya laga qabsaday muslimiintii masaajidka waxaa loo bedelay kaniisad subxaan allah ilaa iyo haddana kaniisad weeyaan nacuudu billah xasbuna allah wa nicma alwakiil waayahay muslimiintii markaa laba guuloodoo waaweyn baa isugu darsamay guushii weynayd ee salaax addiin alayubi uu ka soo hooyey nasaaradii baytalmaqdeska uu ka qabsaday ee ahaa markaa mashriq alcarabi ama bariga ka dhacday iyo maqrib alcarabi guushan weyne macrakati arak ka dhacday marka caalamka islaamka o dhan markaa way farxeen waxay ahayd waqti ay hambalyo iyo munaasabad farxadeed ay ku jiraan oo ay cadowgoodii iska dhiciyeen marka waayahay maxaa dhacay marka waxa uu ku fakeray abu yuusuf almansuur ilmuwaxidi in uu mideeyo dowladdii uu hoggaaminayo hogaaminayay salaaxaddiin salaaxaddiin alayubi iyo dowladdiisii dabcan dowladdiisi dowlad weyn bayd waqooyiga africa ilaa libiya lguay maaragtay ay gaadhay xataa masar inay gaadhaan bay maaragtay yar bay u jireen marka aagaas oo dhan bay ka talinayeen iyo marka subxaan allah andrs marka labadii dowladoodii waaweynaa in la mideeyo ayuu ku fekeray markaa subxaan allah jabkii soo gaadhay nimankii nasaarada waxa ay ku kaliftay in ay hudna ama maaragtay bandow ay dhahaan aan dalban iyo heshiis muddooyin maaragtay dagaal yaanu dhicin ama nabadgelye ay dalbadeen runaantii safaaradaha lasoo diray safiiradii lasoo diray maxaa kamid ah safaaradda ingiriiska timi oo ooyeyso baaba-aysa Eh, hudina la siiyey sanadkii shan boqol iyo shan iyo sagaashankii waxaa geeriyooday ninkii la dhihi jiray abu yuusuf almansuur almuwaxidi raximah llah isagoo markaa dabcan dhalinyaro ah buu geeriyooday afartan sano afartan sanadoodun buu jiray markuu geeriyooday markaa geeri kedisa bay ahayd ama fajah ah, mowtulqafli oo kale ayaa ku timi markaa raximah llah waxaa xilkii loo magacaabay Eh, wiil uu dhalay oo da-diisu ay ahayd markaa yani sideed iyo jir sideed iyo toban sano ahaa marka wiil yar buu ahaa run ahaantii eh, wiilkaa yar eh, dee dabcan sideed iyo toban waa nin markaa waxa gaashaan qaada wa way jiraan markaa dee rag sideed iyo toban jir oo caalamka islaamka weligeed bay soo mari jirta aada u yar yar oo guula waaweyn oo soo hooya marka waxaan ku canaanan karayna ma ahayn abu yuusuf almansuur leano geeridiisa ayaa waxay ahayd mid maaragtay sikadiisa ku timi haddii cimrigiisu intaa wallahu aclam ilaahay u qori lahaa yacni wiilkana si wanaagsan buu u tababari lahaa wallahu aclam laakiin saasaa dhacday qadarullahi maa shaa facal wiilkii baa markaa sideed iyo toban jirka ahaa baa la wareegay xilkii oo la dhaho magaciisa naasir liddiin naasir liddiin abu maxamed cabdullaahi la dhaho dabcan ninkani sidii aabihii oo kale mu ahayn leanno khibrad badan mu lahayn dadiisaa yarayd run ahaantii subxaan allah muddada markaa markii uu dhintay abu yuusuf almansuur almuwaxidi maxay bilaabeen nimankii nasaarada waxay bilaabeen inay mar labaad ay dagaal galaan marka oo ay iska dhiciyaan muslimiinta waxaa kaloo dhacday markii uu dhintay abu yuusuf abu yusuf almansuur almuwaxidi oo wiilka sideed iyo toban jirka meesha u qabsaday nimankii reer bani qaale ayaa kacdoonkii mar kale tawrad iyo kacdoon ka kiciyey tunis iyo jusril balyaar mar labaad haddana subxaan allah taas bay dowladdii muwaxidiintu ku mashquulshay sagaal sannadood ayay waxay ku mashquulsanaayeen siday u demin lahaayeen fat fitnadaas iyo towradda ee reer bani qaale ay ka wadeen halkaas reer bani qaalena waa qabiil taageersan dowladdii hore ee muraabidiinta maaragta alfonsihii la jebiyey macrakati eh, arag lagu jebiyey dhaar buu galay inuu aar goosto ayuu ku dhaartay run ahaantii eh, wuxuu yihi dumar uma dhawaanayo waa kan adduunyadii buu ka fogaaday wuu ciidamadiisi buu tababartay heegan badan ayuu geliyey muddadii tobanka sanadood ee eh, heshiiska lagu jiray ama nabadgelyada intaa ciidamadiisibuu waday halka muslimiintu iyaguna ay dhexdooda isku mashquulsanaayeen oo markaa laba ilaaweba maxay arrintii nimankii nasaarada ah waay ciidan buu diyaarsaday subxaan allah eh, wuxuu bilaabay weerarkii buu bilaabay ciidamo kalena wuu u yeedhay eh, oo faransiisa eh, faransiiska sababtu mar walba ugu horeynaya waxa weeyaan leanna andalus meesha ku xigta waa france waa france sooma dalka andalus spain wadanka ku xiga waa faransiiska marka faransiisku khatar buu u arkaa mar walba khatar ayuu u arkaa muslimiinta waayo andalus haddii la qabsado cidda ku xigta la qabsanaya waa waa ina dhacday Eh, raximahullah cabdiraxmaan alkhafiqiy raximahullah ilaahuu naxariistay waa kii maaragtay eh, eh, franska galay ee qabsaday markaa koonfurta fransiiska ilaa iyo bari ama magaalada baris uu gaadhay marka raximahullah waa yahay faransiiskii ciidamo talyaani boobkiibaa wuxuu iclaamiyey baadarigii diinta catoliga ayaa u iclaamiyey in qofkii ka qayb gala dagaalkan loo dembi dhaafayo ama marka kaadhkii jannada la siinayo marka dagaal saliibinimo kalabaa dib loo bilaabay dagaaladii crusideska la dhihi jiray weeyaan ciidamo badan ayuu soo uruursaday marka ciidamadaas laba boqol oo kun ayaa lagu qiyaasaa tiradoodii inay ahayd waxayna sooaadeen soo aadeen dhankii beledkii muslimiinta halka muslimiinta markaan isbarbar dhigno dowladdii maaragtay abu yuusuf almansuur almuwaxidi uu ka talinayay iyo dowladdan wiilkiisa uu ka talinayo naasiriddiin abubaxamed cabdalla la dhaho kow isagu waa nin dhalinyaraa khibrad badan male waa kow talabaadna isagu sidii aabihii oo kale markaa talada muu badsanin oo dad badan taladii kamuu qaadanin leanna diinta islaamka waxayna faraysaa maxay in talada aada badsato ah, subxaan allah markaad talada badsato oo aad dadkii talada weydiiso aragti badan baa ku imanaysa fikrado badan baa ku imaya waxaanad garanayn adiga oo kaa maqanaya ku imanaya talada aad weydo walaalkaabay ku jirta marka dadka markaad tala badan badan badan weydiiso marka ugu dambaysa subxaan allah talada ugu wanaagsan baad qaadanaysa subxan allah waa sida ilahay qur-aankiisa noogu sheegay subxaanahu wa taala fa idaa cazamta fatawakal cala allah marka hore washaawirhum fi lamri arrinka tala ka weydii marka talada laga weydiiyo kadibna taladiita ugu wanaagsan markaad qaadataan faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanso ilaahayna tala saaro soco sidaasuu ilaahayna faray subxaana wa tacaala ninkan waa keligii taliya ayuu noqday subxaan allah keligii taliyuu noqday ama dictator aan taladii badsanaynin waaye waxa kale oo meesha soo galay wasiir akhlaaqdu ka dhimatay oo la dhaho isagana abu saciid oo nin maaragtay akhlaaqdu ka dhimatay baa layidhi ayuu ahaa abu saciid ibnu gaamac la dhihi jiray ayaa bitanati suu yacni saaxiibo xun xun iyo wasiiro xun ayuu yeeshay subxaan allah kadib maxaa dhacay muslimiintii waa dagaal bay mar kale u diyaar garoobeen ciidamada muslimiintu ay soo urursadeen waxaa lagu qiyaasay shan boqol oo kun yacni hal milyan half a million milyan a milyan hal milyan ciidan gaadhaya million berhkii ciidan gaadhaya yani subxaan allah waa dunidaba ay qabsan karaa ah, hatalaan ah, iminkanaw hafa milyan cid dowladda haysata halhaf ah, milyan yaar subxaan allah ciidana waxa weeyaan waa ciidan dayd adduunka o dhan qabsan karaya weya shan boqol oo kun oo ciidana way gaalada nisaaraduna waxay ahaayeen laba boqol oo kun maxaa dhacday marka waxaa dhacday wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum maalintii xunayn ilaahay uu qur-aankiisa inoogu sheegay subxaana wa tacaala ee saxaabadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay isla cajabeen farabadnaantooda alla farabadana annagoo saddex boqoloo qof ah ayaanu dagaalkii beder kumanaan ku laynay ama kumanaanan kaga adkaanay yacni subxaana allah maanta annaga waa markii ugu horreysay muslimiintu ay ka tiro badnaayeen subxaan allah nimankii gaalada ay kasoo horjeesteen carabtii reer bani hawaasin maaragtay subxaan allah iyo reer daaif ilaahay waa ka qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala laa qaaliba lakum maanta nalama jabinaya bay dhaheen maxay tirana laguma jebinaya saasoo kalaa dhacday markaa subxaan allah ciidamadii faraha badnaa muslimiintu waxay yimaadeen andalus bay yimaadeen meel la dhaho ciqaab ciqaab meel la dhaho meeshaa ciqaabka la dhaho rudhahaantii ciqaab ayay ku ahayd muslimiinta waxayna ciqaab ku noqotay subxaan allah ninkii wiilkii yaraaye ee maaragtay naasurudiin la dhihi jiray ciqaab ayay ku noqotay subxaan allah Eh, qalcad markaa meesha ku taalay meesha ciqaabta qalcad ciqaab la dhaho meesha ku taalay buu xisaar buu ka qabtama go-doon ciidamadiisuna way badnaayeen go markii uu ku qabtayba waa lala teliye waxa la yidhi meeshan qalcadan waa qalcad adag nasaaradina way soo socotaa aynu nasaarada ka hortagno ama ciidamadaas ayn ka hortagno nimanka reer yurubka ayn la dagaalano hadhow toolada markaa waxa weeyaan qalcadaynan iyo waxaynan usoo noqono wuu diiday oo go-aankiisiibuu ku adkaystay leannahu talada muu badsanin wuxuu yihi qalcadan way ilaa aan furana dhaqaaqimayn mayno qalcadduna mid adag bay ahayd sideed bilood ayuu meeshii taagnaa sideed bilood manuu furanin waxaana yimi xilligii jiilaalka barafkii iyo qabowgii baana yimi taasoo aanay xamili karaynin ciidamadii markaa muslimiinta waayahay waxaa kaloo jirtay nin ciidamada muslimiinta kamid kamid a ah, ah idada ama ragga maarata hogaamiyaasha waaweyn ka qayb galay dagaalo fara badan oo ahaa rag ninkii ugu caansanaa hogaamin hogaaminta askarta magaciisana la dhaho xajaaj ibnu yuusuf bin qadis la dhaho ayaa waxa loo diray in uu ilaaliyo qalcad la dhaho rabaax qalcaddii markaa waxaa soo weeraray nimankii nasaarada ahaba soo weeraray xisaar bay ka qabteen ama goodoon bay ka qabteen markii uu arkay in ciidamada nasaaradu ka tiro badan tahay ayaa wuxuu go'aansaday inuu qalcadan ama magaaladan iskaga baxo isagiiyo ciidankiisuba ay ku biiraan ciidanka muslimiinta ee maaragtay meeshii ciqaab la dhihi jiray jooga inay ku biiraan weyn heshiis baanu la galay markaa alfonsihii sideedaad ayuu la galay uu leeyahay waan idinka baxaynaa magaaladan idinku qabsada eh, waxaan anagu meeshan doonaan aadina marka ciidamadii kaleu ku biiray run ahaanti arrintaasi markii ay dhacday marka maxaa dhacay alfonsihii sideedaad wuu ogolaaday ciidamadii muslimiintana waxba muu yeelina way iska baxeen kadib arrintaasi waxay keentay jab ayay ku keentay ciidamadii nasaarada ah khaasatan kuwii ka yimi maxay fog fog ka yimi ee reer yurubka waxay dhaheen annagu inaad dad sii dayso alfonso kumana soo raacin waxaanu kugu soo raacnay si aad muslimiinta u lays raggan inaad laysabaan rabnay oo aynu ka argoosanno subxaan allah deetana khilaaf baa soo kala dhex galay konton kun oo ciidamadii nasaarada ka mid a ah ayaa insaxab insixaaba iyo samiinu way ka baxeen goobtii dagaalka marka dabcan guul bay ahayd arrintaas guul bay ahayd subxaan allah laakiin guushii bal sida uu isu bedeshay eeg subxaan allah ilaahay subxaanah watacaala sunnooyinkiisa bal u fiirsada waxaa dhacday ninkii xajaaj ibnu yuusuf ibnu qaadis oo ka mid ahaa yacni halgamayaashii waaweynaa ka mid ahaa markii uu u tegay khaliifkii ama dee ninkii madaxda ka ahaa dowladda ee la dhihi jiray subxaan allah nasiriddiin eh, abu maxamed cabdalla markuu tegay wasiirkiisii akhlaaqdu ka dhimantaanu tilmaamanay ee la dhahaa abu saciid abu saciid ibnu gamac la dhihi jiray ayaa kula teliyey ninkani wuu soo baxsadaye dil ha ah, subxana allah la ilaha illa ninkani wuu soo baxsadaye dil waa la dilay markaa ninkii xajaaj aha runaantii waxa ku kalifaysay inuu dila may jirin weliba khaasatan xilligan iyo waqtigan goob dagaal lagu jiro nin maaragtay reer andalus oo ka mid ah andalusiyiintu u dhashay wadanka ama gobolka u dhashay muu ahayn barbari manuu ahayn carab muu ahayn nin andalusiya buu ahaa nin yani aslan reer yuruba buu ahaa muslimiintii reer yurubkee dee andalus deganeed ayuu ahaa il yani sidaa ku deshid nin maaragtay laga xitaa haddii laga soo adkaaday may u qalmaynin in la dila marka subxaan allah walidalik haddaan fiirsanno taariikhda islaamka cikrama ibn abi jahl radia allahu canhu wa ardaahu cikrama abubakar asidiiq ayaa ciidan buu u diray wuxuu ku yihi ha dagaalamin musaylama ayuu musaylama ciidamo maaragtay kumaankuna haysta ayuu cikrama la dagaalamay abuubakarna arrintaa muu farin subxaan allah markuu la dagaalamay cikrama lasoo jebiyey cikrama ayaa la soo jebiyey markii cikrama lasoo jebiyey abubakar muu dhihin cikrama waa lagu soo jebiye madaxaan ku goynaya subxaan allah la ilaha illa allah leannu qaladka cikrama wuu galay laakiin muu dhihin maxay abubakarna muu dhihin ninkana qaladka galay madaxaan la goyo muu dhihin subxaan allah bal ee wuxuu yihi ka fogow goobta halkaas ka fogow markuu khaalid ibn waliid uu ku yimaado markaa la dagaalama abu xaniifa la dagaalama musalimat alkadaab waxaa kaloo la mid ah sayidina cumar ibnu khadaab markuu madaxda ahaa saxaabiga alcalaa ibnu lxadaramiy waa kii degdegay ee baxrayn intuu ka tallaabay waadiga badda intuu ka tallaabay ayuu eeraan iska tegey Ah, subxaanalla xamaasadii baa qaata wuxuu yidhi maxay dowladda farisiyiinta eeraan baan kula dagaalamaya dabcan markuu baddi ka tallaabay ciidamadii o dhan ba isugu yimi dabadeedna gebigiisiiba waa la weeraray markii la weeraray ciidamuu daray cumar ibnu khadaab ilaahay raalliha ka ahaadee waa lasoo fardaamiyey maaragtay subxana allah ilaahay amarkii uu kasoo baxay iyagiyo ciidankiisii iyagoo markaa dhibaato weyn loo geysan lama dhihin calaa ibnu alxadaramiyow muslimiintii baad maaragtay halis gelise kurta iyo madaxa ha loo gooyo subxaana muu dhihin cumar ibn khataab abubakarna muu dhihin qof kastoo caqlila muu dhahayn ma dhahayo subxaan allah laakiin ninkan maaragtay u fiirsada biaanati suu biaanati suu wasiir oo maaragtay tala xun ku siinaya waxa weeyaan eh, waxay sababaysaa yani waxa waxaaso dhan sababaya waxa weeyaan waa talada kugu yar taladoo kugu yar ninkan taladiisu ha xumaato hadday doonto tala ka qaado laakiin dadka kalena aqbal taladooda bal fikradooda aag subxaan allah markii uu diiday marka ninkii uu dilay dhibaata ka dhacday markaa dhibaataa ka dhacday marka subxaan allah waayahay dhibaatada ka dhacday waxa weeyaan sideed bilood ayuu meel iska taagnaa oo aanu nimankii gaaladii soo socday aanu waxba iskama dhicin waa kow ninkii xajaaj ahana wuu dilay subxaan allah ciidamadii nasaaradana kamuu hortagin subxaan allah subxaan allah la ilaha illa allah calaa kulli xaal ciidamadii nasaaradu goobtii bay yimaadeen meesha loo yaqaano ciqaab ciqaabkii dagaalkii baa lagu galay la galay markaa tartiibtii dagaalka uu loo tartiibiyey maxay ahayd ciidamadii mutadawiciinta ahaa ciidamadii mutadawiciinta ahaa ayuu faranta hore geeyey mutadawic waayo mutadawic waa qof aan dagaalka weligiiba gelin nin mab maba garanayaba dagaal laakiin xamaasad baa haysa subxaan allah khibradna uuma leh markaa faranta horu geeyey waxay ahayd inuu nimanka tababaran ee markaa waxa weye askartiisa inuu faranta hore geeyo kuwa dambe maaragtay ciidankiisa hayrilmunadamiin aan dagaal hadda kahorba kasoo qayb galin inuu ciidamada ba dhabarkooda u geeyo ama uu ka dhigo ciidamada kuwa saaciida iyo saanada u keena ama cuntada u keena ama waxyaala caawiya ah, subxaan allah inuu dhabarka geeye ahayd faranta hore u geeyey waxaa kaloo uu faranta hore u geeyey andalusiyiinti andalusiyiintii uu dilay qaacidkoodii hoggaamiyahoodii oo ahaa xajaaj uu ahaa subxaan allah waxaynu nidhi muslimiintu tiradoodu waxay shan boqol oo kun nimanka nasaaraduna boqol kun iyo wax konton kun baa dib iskaga laabtay waan egi tilmaamayna subxaan allah maxaa meeshii ka dhacay marka ilaahay amarkiisa subxaan allah dabcan way iska muuqataa sooma waxaasoo qaladaada markay meesha ka jiraan inay jabayaan ah, subxaan allah dagaal baa la galay markaa subxaan allah dagaalkii markii la galay waa lagu jebiyey marka waa lagu jebiyey nimankii maaragtay uh, weerar baa lagu soo qaaday dadkii mutadawiciinta khibrad badan may lahayn mutadawic iska xamaasadaysan buu ahaa subxaan allah markii weerarkii lagu soo qaadayba uh, way firdhadeenoo dad badan baa laleeyahay kumaankun bay ka dileen oo muslimiina la dilay subxaan allah kadibna waxay gaadheen ciidamadii markii uh, dadkii ay firdhadeen qaar ka miday ciidamadii tababarnaabaa ee dhabarka taagnaabaa isku dayay bal inay wax iska dhiciyaan marka waxay la kulmeen iyaguna ciidankii oo niya jabay niyadjabay subxaan allah kadibna waxaa dhacday nimankii andalusiyiinta ahaa oo dhinaca maymanada ama dhanka midigta ka dagaalamayay oo ahaa ninkii qaa'idkii qaa'idkoodii hogaamiyahoodii la dilay way firdhadeen way yaaceen markaa subxaan allah markaa waxaa dhacday waa la jebiyey marka waa la jebiyey wiilkii maaragtay madaxda meesha ka ahaana waa cararay isagina wuu firdhaday shan boqol oo kun shan boqol oo kun boqol kun ciidan gaadhaya baa soo jabiyey subxaan allah kan min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiira fara badana koox yar oo jebisay subxaan allah maxay koox fara badan markaas asbaabta keentay jabkan waan tilmaami doonaa qaar ka midana wanguli waa haysaan insha allah maxaa dhacay markaa waa la jebiye way yaaceen ninkii markaa waxa weeyaan khaliifkii markuu orday magaaladii laga saaray magaalada ku xigta muu joogine waa kasii orday laba magaalo sii dhaafay oo dad badan oo muslimiin ay joogaan ishbiliya ayuu tegey shbiliyana kumuu hakanina wuxuu aaday maqrib iyo waqooyiga afriku dib ugu laabtay subxaan allah taasoo keentay nimankii cadhaysnaayee maaragtay nasaarada oo ka ciil eh, ciil iyo balaaya ay hayso oo markaa waxa weeyaan laayay dad badan oo muslimiina waxay soo galeen magaalada la dhaho eh, eh, waxay soo galeen markaa waxa weeyaan magaalada la dhaho bayaasa dad badan oo kumaan muslimiin kumaan kuno muslimiina joogay isku bay ka qabteen markii ay xoog ku furteenna way laayeen dadkii magaalada ubud ubudda iyadana maaragtay konton kun oo muslima lagu dilay subxaan allah subxaan allah macraka aada u qadhaadh oo muslimiinta lagu jabiyey meesha ka dhacday markaa subxaan ninkii markaa cararay ee khaliifka ahaa markuu sanad uu sii noolaa ayuu dhintay sanadka dib uu dhintayba subxaan allah dabcan markuu dhintay uu dhalinyar uu ahaa yani shan iyo soddon jir meelahaas uu ahaa markuu dhintay kolka ayaa xilkii qabtay ilmo yaroo uu dhalay undur yacni u isqaabka ay u soo noqnoqonaysa adtaariikhu yacuudu nafsah taariikhdu dib bay isu soo celcelinaysa ma xasuusataan dowladda umawiyiinta wiilka yare hishaam wiil yaroo hishaam la dhahoo toban sano jira ayay dowladda umawiyiintu ninkii maaragtay madaxda ahaa uu kaga sii tegey dabadeedna wixii dhacay waa la ogaam subxana allah kadibna alxaajib almansuur waa kii qabsaday dowladda caamiriyiinta subxana allah nafsa shay yacni timid lamida ilma yar baa markaa meeshii lagu wareejiy oo mustansir la dhaho oo cashara sana waa toban sana jira subxaan allah sunat allah alati wallahi waa sunnadii ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala shan sanadood yani markii ilmaha yar meeshii uu qabsaday ilmi yaraana shan sano kadib ayuu isna markiiba uu dhintay markuu isagii uu dhintay meeshu waa waa waa waa waa laysku qeyb dabcan cafwan markuu koob labaatan jir ahaa ayuu dhintay waxaa dhacday hadaba inay dowladdii muwaaxidiintu ay burburto dowladdii muwaaxidiintu way burburtay run ahaantii waxa aasaasantay oo meesha ka aasaasantay africa ah, dowlad cusub oo la dhaho dhahdo banimarin dowlad la dhaho iyaduna banimarin sanadkii lix boqol iyo labaatankii hijiriyadda jusril balyaar ayay nasaaradii qabsatay labaatan kuna muslim ay ku dileen subxaan allah wiilkii koob iyo labaatan jirka aynu tilmaamayna markuu dhintay aqaaribtii iyo dadkiibaa isku qabqabsaday khaliifyaan noqonay iyagiibaa dagaal uu ka dhex dhacay meeshii subxaan allah dhibaataa ka dhacday sidoo kale dowladdii andalus ayaa ka goosatay dowladdii muraabitiinta nin la dhahdo ibnu huod ayaa sanadkii lix boqol iyo shan ayuu markaa waxa weeyaan uu goostay bariga iyo koonfurta andalus nin daciifana wuu ahaa oo tamar yar subxaan allah banu zayaan iyaguna waxay goosteen wadanka loo yaqaan aljazair ama algeria sanadkii lix boqol iyo saddex iyo soddonkii waxa ugu daran ama dhibaatada ugu weyn waxay ahayd sanadkii lix boqol iyo saddexiyo soddonkii hijiriyada waxaa la jebiyey oo lasoo galay magaaladii qurduba subxaan allah subxaan allah waxaa lasoo galay magaaladii qurduba qurduba waa caasimadii andalus waa caasimadii andalus waa magaaladii adduunka markaa wax weeyaan eh, magaalooyinka ugu waaweyn adduunka kamid ahayd eh, subxaan allah subxaan allah ibnu huudkii aanu nidhi bariga iyo koonfurta andalus ayuu markaa eh, uu madax ka ahaa wuxuu ku mashquulsanaa niman kale or banulaxmar la dhaho oo iyaguna kacdoon kaga sameeyey andalus ayuu ku mashquulsanaa waana lasoo galay qurdubo warkaa oo lasoo galay qurdubo waxaa ku yaalay masaajidkii adduunka ugu weynaa waxaa ku yaalay saddex kun oo masaajid waxaa ku yaalay intaasoo kun oo guri baa ku yaalay magaalo maaragta camiran ilaa iyo hadda haddaad tagtaan waad arkaysaan waad yaabaysaan subxaan allah masaajidkii ugu weynaa waxaa loo bedelay kaniisad nasaaradii baad gashay markaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah sanadkii lix boqol iyo shan iyo soddonkii hijriyada ninkii ibnu huud ahaa waa la jebiyey banulaxmarkiibaa qabsaday marka banulaxmarkaas Eh, meesha qabsaday waxay qabsadeen eh, garanada iyo eh, sb garanada meesha la idhaahdo oo gobol weyn oo ku yaalay maaragtay meesha ku yaalay jabkii baa sii socday andalusiyiinta sidii loo jebinayay valencia la qabsaday jayan ayaa la qabsaday sanadkii lix boqol iyo afar iyo soddonkii hijiriyada subxaan guud ahaan markaan isu geenno andalus waxaa kasoo hadhay sidii marba meel loo jebinayay leanno iyagaa isku mashquulay Eh, waxaa soo hadhay laba gobolo waaweyn gobolka garanada iyo gobolka ishbelia marka qiyaas ahaan la qiyaasana yani boqol kiiba shan iyo labaatan andalus ayuunbaa soo hadhay boqol kiiba shan iyo toddobaatanna nasaarada ayaa qabsatay boqolkii shan iyo toddobaatanna nasaaradii ayaa qabsatay mamlakadu mamlakooyinkoodii kala duwanaa qashtaala iyo aragon iyo navar iyo portuqiiska iyo waxaasoo dhan oo ay saacidayaan dabcan faransiiska iyo talyaaniga ingiriiska iyo jarmalka iyo hollandiiska iyo romaanka o dhan ama reer yurubka o dhan ay saacidayaan ama ay kaalmeynayaan runaanti waxayna ka faa'iidaysteen spanishku dowladdii muslimiinta oo dee tarafka ka gaadhay halkee ka gaadhay tarafku waxa weya waa nicmada iyo bashbashka iyo barwaaqada iyo xoolaha ka gaadhay adduunyada meeshii ugu sarraysay waana asbaabta keentay markii dambe inay dowladda spain iyo burtuqiisku ay noqdaan quwa caalamiya yani awood ama suber power adduunka kuleh kule maaragtay meele ay ay guumaystaan ilaa iyo waa kuwii markii dambe helay waxa colombus waa kii diray waa kuwii colombus diray ee qaaradda af america iyo latin america maaragtay soo helay markaa subxaan allah waxaa laga faa'iidaystay hantidii muslimiinta iyo maaragtay nacasnimadoodii markay isdifaaci waayeen waayahay dowladdii dowladdii muwaaxidiinta qaaradii africa marka subxaan allah iyada laftigeedina infisaalaad dowlado fara badan bay u jajabtay subxaan allah subxaan allah haddaba waxaan isweydiinaynaa walaalayaalow maxaa keenay jabka weyn ee intan la eg oo jabiyey dowladdii weyneed ee muwaaxidiinta ee ka talinaysay ilaa libiya ilaa iyo maaragtay andalus ka talinaysa waxaa keenay dhowr waxyaabood baa keenay marka ugu horeysa dowladdu dulmi bay ku kacday dulmi iyo maaragtay gardarra caddaana bay ku kacday waayo ninkii aasaasay maxamed maxamed ibnu tumart haddaa xasuusataan wuxuu la dagaalamay dawlad wanaagsan bay ahayd oo muraabidiin la dhihi jiray oo mm, maaragtay dadka muslimiinta difaacda xaqna umuu lahayn meelnaba kamay soogayn inuu khawaarij uu noqdo oo khaarij uu noqdo dowladda uu kasoo horjeesto oo uu towrad iyo kacdoon uu ku sameeyo dawlad muslim meelnaba maaragtay e, cudurdaar kumuu helaynin subxaan allah marka taasi qaladkii koowaad bay ahayd in dowladdii muraabidiinta la jebiyey oo muslimiintii la laayay oo siddeetan kuna muslina lagu dilay si ay dowlad muwaxidiin ahay uu maaragtay subxaan allah ay u dhalato ama nin maaragtay cabdulmu'min la dhaho uu madax u noqdo yani subxaan allah haddii isbeddel loo baahnaa isbeddelka waxay ahayd isbedel e, si isbedel ku yimaada marka waxa weeyaan tacliinta iyo waxbarashada ayay u baahnay in fasahaadka intaa leg la keeno may ahayn barbar dhiga marka cabdillaahi ibnu yaasiin shiikhii la dhihi jiray raximahullah ee saxaraha fadhiistay dhulka saxaraha fadhiistay ee dadka cilmigii baray ee aqoonta baray kadibna markay aqoon dadkii ay yeesheen oo diintii ay wax ka bartay ana ay aasaaseen dowladdii weynadee muraabidiinta ay aasaaseen markaa isbarbar dhiga laba shiikh bay ahayn maxamed ibnu tumart iyo cabdillaahi ibnu yaasiin maxaa cabdillahi bnu yaasin wuxuu ahaa nin qalin ku dagaalamaya nin dadkii waxbaray ayuu ahaa subxaana allah la ilaha illa allah ilama aynu nidhi qaaradda afrika labaatan shan iyo labaatan daloo ku dhowaad inay soo islaamiyeen subxaana allah cabdillahi bnu yaasin sheekhi la dhihi jira raximah llahu raxmatan waasica ninkan kale oo maxamed ibnu tuubir isaguna shiikh ahaa ama caalim weyn buu ahaa waxaa ku jirtay saan tilmaamnay maxay waxa ku jirtay maxay shiddo badan adadayg iyo qalali badan yani dadka badank dadkii u leynayo iyo dowladdii muslimku khaariji uu ku noqday oo uu la dagaalamay subxana allah la ilaha illa naam naam nacam yani waxyaala fara badan baa keenay taas horta waa dulmigii ay ku kacday dowladda mm, ay kula kaceen dowladdii muraabidiinta oo aanay xaq u lahayn aslan inay weerarka ama khaarijiga ay ku noqdaan ay kasoo horjeestaan talabaad ee dhabarka ka jebisay dowladda muwaxidiintu waxay ahayd shiddada yani ashidda adadayg qallafsanaan adadaygiyo qallafsanaanta qofkii qalad gala madaxa laga goynayo hada waa ulmi waa ulmi waana waxa keena mar walba inay dowladdu dhabarka ka jirto waana waxa keena mar walba inay dowladdu dhabarka ka jirto walidaalik ba sheikh lislaam ibnu taymiya raximahullah erey cajiiba buu leeyahy ereyga cajiibka wuxuu yihi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu taageeraa dowladda maaragtay kaafiradda dowladda gaalka ah buu ilaahay taageeraa markay cadaaladda la timaado dowlad muslina hadday cadaalad darro dadkooda kula kacdo ilaahay wuu duleeyaa waa sax weeyaan waa qaanuun jiro ilaahay uu subxaana waa qaanuun iyo xeer haddii cadaalad darra ay timaado muslin ahow waad jabi waana dulloobi markaa subxaan allah haddii cadaalad ay jirto ama garsoor uu jiro waad arkaysaa dowlado aan muslimba ahayn oo maaragtay xoog yeelanaya oo quwad iyo xoog le marka waayo dhibaatada kale waxaa ahayd taraf tarafku waxa weeyaan yani mid walba qasri qasri inteleg leeg buu qof walba isaga jiray qasrulaxmar qasrilabiyad qasriga cad looga talinayo qasidga casa ee midabkiisu guduudnaa subxana allah la ilaha illa allah mushkilada kale waxay batanat suu batanat suu yacni wasiir wasiiro xun ama asxaab xunxun o ad taana waxaa keenaya maxaa klitalinimadaada talinimadaada ayaa keenaysa subxaan allah marka keligaa noqoto qof talada keligaa goosanaya ama inta kuu agdhowe wasiirkaaga iyo agaasimahaada ama inta kuu shaqayso keliya aad ka goosato galad talada ka goosato subxaan allah marka waxa weeyaan eh, inaad jabaysid shaki la-aan shaki aan leanna waxa weeyaan eh, taladu dadkan muslimiinta bay ku dhex jirtaa in talada la dadkan ay ku dhex jirtaa marka haddii aad keligii keligii noqotid oo dictator aad noqotid ha ku sheekaynin marka diinta islaamkana waad ka hortimi wixii ilaahayna farina waad ka hortimi washaawirhum fi lamri arrinka kala tasho nebi allow nebiyullaahi moxamed baa laleeyahay arrinka kala tasho iyagoo jabay oo dagaalkii uxud ku jabay subxaan allah saxaabadu ku jabay oo ay saxaabadu ahaayeen kuwii sababay jabka sababay oo amarka nebiga diiday sala allahu caleyh waali ee uu buurta buurtaha kasoo dhaqaaqin oo ay kasoo dhaqaaqeen oo markii hore nabigu uu yidhi aynu magaalada madiina dhexdeeda ku dagaalanno oo ayaynan dibadda u bixin ayay haddana qaladaadkaa markay saxaabadu galeen buu haddana ilaahay wuxuu wa shaawirhum fi lamri shaawirhum fi lamri la tasho la tasho subxaan allah la ilaha illa allah ha walidaalika nabigeenu marka ay arintu ku adkaato wuxuu dhigi jiray ashiiruu calay ashiiruu calay waar ila tali waar ila tali ila tali markaa taladii baa badanaysa dad badan baa fikraday keenayaan subxaan allah fikraday kenya subxaan allah ilaahi ilaahay wa watacaala markuu arko inay dadka muslimiinta dad maaratay tala wadaaga ay noqdaan oo wax isu sheegaya qof walba wuxuu dhahaya yacni talada waxbaad ku leedahay xataa haddii aan fikraddaada la qaadanin waxaad aaminaysaa maxay inaad dowladdan qayb ka mida tahay inaad shacabkan wax ka mida tahay oo ra'yigaaga la ixtiraamayo ra'yigii walaalkaa la qaatay marka yacni dadku waxay keenaysaa maxay isjacayl bay keenaysaa walaaltinimay keenaysaa wadatashi bay keenaysaa quwad bay keenaysaa xoog bay keenaysaa walciyaadu billah hadday kalitimnimo noqotona waan naqaanaa iminka waxa adduunka ka dhacaya waa la yaqaan subxaan allah soomaalidana aynu tusaale usoo qaadan karno u fiirso soomaalida taarikhdeeda haddaad dib u fiiriso sanadkii toddobiyo toddobaatankii sanadkii toddobiyo toddobaatankii markay soomaalidu ay maaragtay xoog bay lahaayeen awood bay lahaayeen ay weerarka ku qaadeen ethoobia si ay u xoreeyaan iyagu dabcan say sheegteen soomaalidu siday sheegatay siay u xoreyso gobolada soomaali galbeed oo leeyahay subxaan allah gobolada soomaali galbeed oo keliya kumay ekeen ilaa iyo addis ababay ciidamadu kusii socdeen subxaan allah calaa kulli xaal ujeedadu wax noocay doontaba ha ahaatee yacni iyagoo dadku ku midaysan inay soomaalida etoobiya degan inay xoreeyaan maxaa dhacay markii la soo jebiyey ninkii madaxda ka ahaan jiray soomaaliya oo la dhihi jiray siyaad barre wuxuu ku kacay yani dhaqan xun oo run aan dhihi karayno waa wixii dhabarka ka jebiye oo ah saraakiishii ciidamadii halgamayaasha ahaa ee markaa waxaweye geesiyada ahaa saraakiishii ciidamada ayuu sabab la-aan ku laayay sabab la-aan uu ku dilay war maxaad u dilay waxaad u dilay waxa la yidhi waxaa la rabaa inay maarata dadku ku tusaale qaataan ayaa loo dureeyey ayaa la laayay saraakiil dhan nafs shay xajaaj maxaa lagu dilay nafs shay balqiya qaarinuuha qaarinuuha ikhwaani barbardhig waxaad wax u baranaysa waa waxaan si aad wax u barato waxa taarikh taarikhdu wax kale kuuma tarayso subxana allah la ilaha illa allah taarikhdu wax kale kuuma tarayso waxay kuu taraysaa inaad noloshaadan aad iminka nooshahayn markaad barbar dhigto aad ogaato meesha qaadku ka yimid fiiri marka saraakiilaan waxba geysan waxba galabsan jabka iyagu aan sababin markaad dishay oo aad wax weya ciidamadii baa gadooday marka ciidamadii baa gadoobaday marka kuwa ka baxay subxaan allah wa wixii dhacay waa la ogaa marka ciidamadii baa gadooday marka qof walba wuxuu hi meeshan maaragtay sabab la-aan lagugu dilaya marka dulmi marka subxaan allah subxaan allah na na calaa kulli xaal waa yahay mushkiladda kale maaragtay dowladda muwaxidiinta haysatay bilowgeedii waxay ahayd caqiidadii oo maaragtay dhibaata ay ka taagneyd oo ninkii sida la tilmaamayo maxamed ibnu tumir ninkii aasaasay wuxuu sheegan jiray maxa inuu mahdi yahay ama inuu yahay maaragtay cusma ule cusmadana nebiyada oo keliyun baale leh cusmadu waxa weeye nebiyada oo keliyun baa leh shiicada dee tilmaamtay imaamyadeeda cusmo leh oo maaragtay aan dambaabin iyaguna waa shiicada waa koox markaa baadiyaysan oo dee lunsan marka hadalkii shiicada qofku uu ku hadlo marka caqiidadii dhibaataa ka taagneyd marka subxaan allah taasina waxay u muuqatay maxay in maaragtay caqiidada noocaas oo qofka rumaysan aanu meel fog aanu gaadhayn marka naam jabkaa kadib muslimiintu waxay ka talinayeen andalus laba boqol oo sanadood oo kale <laughs> subxaan allah ayagoo sidaa hadda loo jebiyey ayay haddana muslimiintu waxa ay ku sugnaayeen andalus laba boqol oo sanadood oo kale maxaa dhacay darsiga soo socda ayaa labadaa boqol ee sannadood ee kale iyo siday ugu sugnaayeen laba boqol oo sannadood kadib jabkaa dowladdii weynesaa u burburtay iyo siday maaragtay ugu sugnaayeen islaamnimadooda ayaan ka warrami doona insha allahu tacala baarak allahu lakum wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu